bsmi illahi alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin walcaaqibatu lilmutaqiina walaa cudwaana ila cala alظalimin ashhadu an laa ilaha ila allah waxdahu la shariika lah waashhadu ana muxamada cabduhu warasuluh sala allahu alayhi wacala alihi waasxaabihi waman tabicahum biixsaani ila ywmi ddiini wasalama tasliima kahiira ama bacd waa kitaabkeenii alraxiq lmaktum waxaan ku jirnaa muqadamadii insha allahu caawa inaan muqadamada gabagabeynaa isku daynaa haddii ilaah yidhaahdo ama wax yar baa naga hari doono Eh, waxaan ku jirnaa acwaankii ugu dambeeyey oo suwarun min almujtamaci alcarabiy aljaahiliy muuqaalo iyo tilmaano iyo tilmaamo uu ka bixiyey sheekhu mujtamacii ama bulshadii carbeed ee jaahiliga ahayd ciwaanku wuxuu ahaa alxaalat alijtimaaciya xaaladii dhaqan ee bulsho ee carabi lahayd wuxuu kasoo warramay kanat fi lcarabi awsaadun mutanawica carabi inay lahayd dabaqyo iyo dabaqaad kala duwan dabaqado kala duduwan oo takhtalifu axwaalu bacdiha can bacdin ay iskhilaafsan tahay axwaashoodu darajooyinka la sasareeyo iyo dabaqado inay kala lahaayeen marka qeybtaa hore waan soo akrinay maca waxaan ka qaadanaynaa baynamaa kaanat hadihi xaalul ashraafi halkaasaan ka qaadaynaa faqradaa cusub baan ka qabanaynaa insha allahu tacaala wuxuu kasoo warramay marka xaaladii dadkii dabaqadii koowaad ama dadkii sharafta sheegan jiray iyo siday dumarka ula macaamili jireen iyo darajada ay kaga jireen dumarku haweenaydu hadday doonto inay dagaal kicin jirtay ama nabad ay keeni jirtay oo hadalkeeda aada loo maqli jiray baynamaa waqti kanad ay ahayd haadihi taasi xaalul ashraafi dadkii sharafta lahaa xaaladoodu mar hadday sidaas ahayd kaana hunaaka halkaa waxaa kaloo ahaa fil awsaadil ukhraa dabaqado kale oo dadkaa dabaqadaas hore sharafta le aan ahayn dabaqado kale ayaa iyagana jiray anwaacu noocyaa jiray oo min alikhtilaadi ikhtilaadi isdhexyaac iyo isdhexgal bayna arajuli waalmar'ati ragga iyo dumarka inay isdhexgalaan galaan ay isku dhex jiraan oo ikhtilaad uu jiray oon waxba kala socnayn oo xalaal iyo xaaraan aysan u kala sooconayn oo wuxuu yidhi laa nastadiicu waxaan ka warramaynaa waa carabtii jaahiliga ahayd qabla alislaam oo laa nastadiicu aanna aanna keri karin oonan awoodin an nucabira canhu inaanba tilmaano cabirno ilaa bidacaarati akhlaaq xumo ma ahane bidacaara dacaarada waxaa loo isticmaalaa haweenka jirkooda ka ganacsado oo kale buyuutu dacaara ahay inaan laa nastadiicu aan awoodin an nucabira canhu inaan ku tilmaano akhlaaqdaas iyo dhaqamadaas oo inaan ku tilmaano ma ogiya ilaa bidacaarati akhlaaq xumo iyo walmajuuni xishood la-aan iyo wasafaaxi zino iyo walfaaxishati faaxisho waxaan ahayn aan lagu tilmaami karin baa iyadana jirtay rawaa uu wariyey abuda abu daawuud imaam abu daawuud wuxuu wariyey can caaishata radia allahu tacaala canha wa ardaha uu ka wariyey umna caaisha ana nikaaxa nikaaxii fi ljaahiliyati xilligii jaahiliga kaana calaa calaa arbaci anxaa'in inuu ahaa afar nooc ana nikaaxa fi ljaahiliyati kaana calaa arbaci anxaa'in inuu ahaa afar nooc nikaaxa iyo qaabka laisu guursado xilligii jaahiligu afar qaab buu ahaa qaabka ilmaha la dhalo fa kaana minhaa waxaa kamid ahaa nikaaxu nnaasi nikaaxa dadka alyawma maanta ay isku nikaaxsadaan oo sida hadda islaamku gabadha oo weligeeda laga doono oo sidaa lagu bixiyo oo meher laga bixiyo oo ninkii loo hooyo qaabkaas uu kamid ahaa waa qaabkee yakhdubu rajulu ninku wuu ka doonayaa ila rajuli ninka kale waliyatahu gabadha weliga u yahay gabadhiisa ama walaashii yasduquhaa meher buu ka bixinayaa uma yankixuhaa wuu guursanayaa kaa waa mid wuu jiray xilligaa buu jiray wa nikaaxun aakharna waa jiray guur kale oo see ahaa kaana rajulu ninku wuxuu ahaa yaquulu mid yidhaahda limra'atii xaaskiisa wuxuu ku dhihi jiray idaa dahurad markay daahir noqoto min damfihaa dhiiggeeda iyo caadadeeda markay ka daahir noqoto wuxuu dhihi jiray arsili ilaa fulan dhahay fulan u yeero u cudirso hebel u yeero ayuu dhihi jiray fastabdicii minhu markaa isu dhiib yacni ninka aan ilmaha lahayn oo madhalayska ah oo kale intuu maaragtay awlaad la-aan ahaan lahaa magaca kaa har leeyahay marka naagtiibu wuxuu leeyahay orod u tag ninkaasoo inay uuraysatuu rabaa isagii lama dhali kare in loo dhaluu rabaa marka waa dhaqan ay lahaayeen dadkii jaahiliga ahay wuxuu dhihi jiray marka arsili ilaa fulan fulan u cidirso fastan fastabdicii minhu isu dhib markaa haya ku tago wayactaziluhaa zawjuha ninkeediina waa ka dheeraanaya ma taabanayo uma dhowaanayo walaa yaamusuhaa abadan maba taabanayo weligiis xataa yatabayana ilaa uu soo baxo xamluhaa uurkeeda min dalika rajuli ninkaa ay u yeelatay kale alladii ninkii tastabdicu minhu ay isu dhiibtay fa idaa tabayana xamluhaa markii uurkeedu soo baxo caddaado asaabahaa zawjuha ninkeedu markaasuu u tegayaa idaa in xab in axaba hadduu doono ahay wa inamaa yafcalu dalika sidaana waxay u samayn jireen raqbatan doonid ay doonayaan fi najaabati lwaladi wiil inay dhalaan yani wiil dhalmadii ama awlaad dhalmadeed bayna sidaa u yeeli jiray ninka aan dhalin fa kana hada nikaaxu nikaaxaas wuxu aha yusamaa mid lagu magacaabo nikaaxa alistibdaaci nikaaxii isu dhiibista gabadhu ninkaa isu dhiibaysa marka waxyaalaha diinteenu ay tirtirtay oo dhaqan xumada ahaa bayna kamid tahay wa nikaaxun aakhar nikaax kale asagana jiray yaan magaan nikaxbu iska wataa maadaama ay tahay qaab lab iyo dhadig isu tegay ay tahay oo ilmo iska dhalayo wa nikaaxun aakhar iyo guur kaleo yajtamicu waxaa soo ururaya isu imaanaya alrahdu koox rag ah duuna alcashara oo toban ka yar sideed lix toddoba shan afar ba isu imaanayo fa yadkhuluuna cala almar'ati waxay u gelayaan haweeney kulluhum dhammaantood yusiibuhaa way wada tegayaan sideeddaa nin gabadhi baa laga faylayaa fa idaa xamalad markay uuraysato oo wawadacda ay dhigto canugii ay uurka ku siday oo wamarad layaalun wamarad ay soo martoy gudubto layaalun habeeno ama maalmo bacda an tadaca xamlahaa markay uurkeedii dhigtay kadib arsalad ilayhim way u cidiraysaa raggii markay ilmihii dhasho ay muddo joogto oo canugii uu wax yar soo kori rabo muddo yar kadib bay u ud raggii waa la wada yaqaanaay way isugu yeeraysaa marka arsalad ilayhim wa wada diraysaa falam yastadic ma awoodo rajulu minhum nin kamida an yamtanica inuu diido ahay qof maya dhigi kara male waa dhaqana yaqaanaan oo isku og yihiin qofkii maya yidhaahdo tallaaba laga qaadaya xataa yajtamicuu cindaha ilaa ay isaga soo arooraan agteeda isugu yimaadaan fataqulu lahum waxay ku leeda raggii qad caraftum waad ogtihiin oo waad ogaateen alladii kaana min amrikum wixii aada samayseen waqad waladtu waana dhalay ahay ilmihina waa kan wa huwa kanina ibnuka wiilkaagi weeye canugaagi weeye yaa fulaanu hebelow nin ka mid a fa fatusamii way magacaabaysaa man axabbat qofkay doonto oo jeclaato minhum ayaga ka mid a bismihi magaciisay ugu yeeraysaa fa yulxaqu bihi waladuha cilmihii marka isagaa la haleeshiinayaayo inay hebel baa laleeyahay raggi ma kamid yahay haa kii iyadoo ay doorato ama dhaqaalaha ku doorato ama si kale ha u doorate kaasaa dhalay leedahay kaasaa loogu abtirinaya waa nooc kamid ah waxa weeye qaabkay isu guursan jireen waana waa noocyadii la la nasakay oo la tirtiray wa nikaaxun raabicun nikaaxa afraadna waxa weeye yajtamicu nnaasu waxaa soo aruuraya dad annaasu alkathiir dad tiro badan fa yadkhuluuna kuwii hore waxay ahaayeen dhowr soo ma ahan kuwaanu hadday rabaan boqol ha gaareen dad tiro badan oo number badan fa yadkhuluuna cala almar'ati haweenaydii bay u wada gelayaan oo u wada galmoonayaan laa tamtanicu isuma diidayso minman jaaha qofkii u yimaado wahunna kuwaa haweenkaasna albaqaayaa kuwa xunxun oo jirkooda ka ganacsada weeye guryahay leeyihiin oo halkaas bay maaragtay qofkii imaadaba ugu tegayaa oo rabo sidaasay ku uureysanaysaa kunna waxay ahayn haweenkaasi xunxun yansabna kuwa taago calaa abwaabihinna albaabadooda waxay ka taagi jireen raayaatun bay ka taagi jireen calamo iyo bandiirado calaamada lagu yaqaan oo takun ahaanaysa calaman calaamad liman araada qofkii doonana liman araadahunna qofkii doonana dakhala calayhina uu usoo galo inay naag xun tahay baa lagu garanayaa calaamad bay ka taaganaysaa guriga hortiisa fa idaa xamalad hadday uureysato naagtaasi dadki miyay kala garanaysaa maya carradayba ka badan yihiin fa idaa xamalad hadday uureysato oo fa wadacad xamlahaa uurkii ay dhigto jamacuu laha waa isugu imaan jireen dadkii baa isu soo ururayo wax wixii kii habeen yimid iyo kii maalin yimidba waa la isugu imaanaya wa dacow lahum waxay ugu yeeri jireen marka alkaafa dadka isirsooca yaqaano oo dadkaas ku sooco hebel hebel buu u eg yahay ilmihii baa la keenayaa dadkii meesha yimidna dadkii ay wada aragto o dhan lama wada keeni kare wixii laga gaaraa la isu keenayaa in isir saaca isir isir isir isir yaqaano dadka dadka sida lay isugu egyihiin yaqaano ayaa marka loo yeerayaa uma dabadeed alxaqu way haleeshin jireen waladaha ilmaheedii biladii kii bay haleeshin jireen yarawna ay u arkaan inuu u eg yahay ahay faltaadahu way raacin jireen wa duciya ibnahu waxaa loogu yeeri jiray wiilkiisii kaanu kan buu u eg yahay adaa dhalay mana diidi kara asaguna kaxaysaa laleeyahay ilaa waa dad jaahili oon diin haysanin laa yamtanicu min dalika ma diidi karin ahay maya ma dhihi karabo falama bacasa allahu muxameda sala allahu alayhi wasalam markuu ilaahay nabi maxamed soo diray sala allahu alayh wasalam hadama wuu dumiyey nikaaxa ahli ahl ahli ljaahiliyati nikaaxi jaahiliga kullahu dhammaantiisa ilaa nikaaxa alislaam alyawm nikaaxa maanta islaamku ogol yahay ma ahane nikaaxaas oo ah gabadha in laga doono weligeedii ninkuna meher uu ka bixiyo aroos iyo meher loo dhigo kadibna sidaasi lagu aqalgeeyo kaa bes ah laga soo reebay intii kale waa la tirtiray weli waxaan ka sheekeynaynaa xaaladii maaragtay bulsho siday ahayd iyo dhaqan wa kaanad waxaa ahaa cindahum carab agteeda waxaa kaloo ahaa ijtimaacaatun yacni ama qaabkay isu guursanayaan ama qaabka ilmaha loo kala dhalo ama qaabka ay dumarka ula dhaqmi jireen wa kaanad waxaa ahaa cindahum agtooda carabta ijtimaacaatun isu imaad oo bayna arajuli waalmar'ati nin iyo naag ay isugu imaadaanoo kaasoo ta tacqiduhaa ay gunudo oy sababto shif shifaaru suyuus suyuufi seefaha caaradooda waa sinatu rimaaxi iyo warmaha caaradooda yacni waa qaab dagaal oo dumarkii lakala dhacayo fa kaana wuxuu ahaa almutaqallibu midka adkaaday fi lxuruubi dagaalka ku adkaaday fa kaana wuxuu ahaa almutaqallibu fi xuruubi alqabaa'ili qabaaisha dagaaladooda midkii qabiilkii ku adkaado yusbii wuxuu qafaalan jiray nisaa almaqhuuri kuwii laga adkaaday haweenkooda fa yastaxiluha wuu xalaashan jiray wuu kacaysanaya gabadhii xoog baa lagu qaadanayaa waxa weeye <clears throat> waa laga ilmo dhalayaa <clears throat> walaakin laakine al awlaada awlaaddii iyo ilmihii aladiina kuwaasoo takuunu u ahaaday takuunu ay ahaatay haadihi tan lasoo qafaashay ummahum hooyadooda ay ahaatay yalxiquhum waxaa haleeli jiray alcaaru ceeb baa saarnaan jirtay muddata xayaatihim intay nool yihiinoo kii hooyadii lasoo qafaashay waa la leeyahay canugii kore isku aabbaha ahaayeen laakiin hooyadii ay xorta ahayd iyo kan isku mid maahana kan weligi waa ceebaysan yahoo hooyadii baa xoog lagu soo dhacay baa la leeyahay kii hooyadii lasoo dhacay magacaasaa daba socon jire qaabkaana way lahaan jireen in maaragtay dumarka la kala dhaco wa kaana waxaa kaloo min almacruufi macruuf ahaa wax la wada yaqaan ahaa fi ljaahiliyati xilligii jaahiliga anahum kaanuu iyagu waxay ahaayeen yucaddiduuna kuwa badiya bayna zawjaati haweenka way badin jireen min gayri xaddin xad la-aan min gayri xaddin macruufin xad la yaqaano oo yantahii ilayhi uu ku dhammaado isagoon jirin hadday rabaan konton bay guursanayaan hadday rabaan soddon bay guursanayaan hadday rabaan boqol bay guursanayaan xadba ma lahayn bu xadba ma lahayn islaamkuna waa ogtihiin waxa weeye hal xabana lama dhihin toban lama dhihin afar yani qiyaaska ilaahay baa jaangooyey subxaana watacala ninkan u jaangooyey ilaahaygii jaangooyey baana maslaxada ummadda iyo ragga iyo dumarkaba garanayo afar yaan la dhaafin ba la yidhi qofkii doona weyi hal waa ku adkeysan karta inaadan guursan xataa waa samayn kartaa hadha waa qara maxaad guursan weyday laguma dhaxayo haddaad is ilaalin karto oo is dhawri karto waajibba ma ahabo laakiin waa sunnadii nebiga sala allahu alay wasalam in la tarmo oo la isbadiyo marka afar baa loo jaangooyey boqolaalkii waa lasoo daadiyey wixii o dhan waa la waa maaragtay waa la tirtiray ahay wa kaanuu waxay kaloo ahaayeen yajmacuuna kuwa kulmiya bayna alukhtayni laba gabdhood oo walaalo ahana hal nin baa wada guursan jiray arrintaana islaamku uu tirtiray maxaa yeelay sida la ogyahay haweenka la isla qabo had iyo jeer xurguf baa ka dhaxayso marka labadii gabdhood oo walaalaha ahaa wada dhashay inay colaad u dhex marto iyo challenge baa la diidayaa oo marka raxim goys uu meesha ka imaado iyo colaad ayaa la diidayaa iyo masaalix kaleba oo ilaahay ogaya subxaana watacaala waa la diiday labadii gabdhood oo walaalaha in la kulmiyo wa kaanuu waxay kaloo ahaayeen carabtii jaahiliga yatazawajuuna kuwa guursado bizaw bizawjati aabaa'ihim aabayaashood xaasaskoodii idaa tallaquuhaa hadday furaan aw maatuu canhaa ay ka dhintaan odayga hadduu gabadh inta xoolo ka bixiyo da- iyo laba markay u dhasho uu ka dhinto wiilkiisi baa meeshii kasii waday oo kasii ilmo dhalayay waana dhaqan aada u xun oo islaamku tirtiray ahay wa kaana waxay kaloo ahayen wa kaanad wuxuu ahaa addalaaqu furitaankuna bayna rijaali ragga dhexdooda ay wax furaan laa ilaa xaddin mucayin xad ma lahayno gabadhi hadduu raba konton jeer buu furaya haddana waa ku noqonaya maba dhammaanayabo maantuu furi berri buu furi saa dambuu furi islaamkuna waa ogtiin oo saddex buu kasoo reebay laba jeer haddaad furto markaa saddexaad afkaaga hadday kasoo baxda khalaas wey waa isdayseen <clears throat> marka xadkaasaa loo yeelay wax walbo si xigmadaysan oo ilaahay subxaana watacaala uu yaqaano oo garanayo ayaa loo xigmadeeyey dumarkii waxaa la yidhi afar ka badan lama guursan karo gabadhi waxaa la yidhi gabadh waa in waaridkeedii ehelkeedii laga doono dumarkii maaragtay waxaa la yidhi maaragtay laba gabdhood oo walaalaha lama kulmin karo tii aabbaha uu ka dhintay ama ah, maaragtay ama uu guursado xari ku xiray ma ma guursan kartid waxaa la yidhi furitaankii saddex ka badan lama ogolo wax walba marka waa waa la xadiday waa maaragtay sida masaalixda ummadda ay ku jirtaa loo islaamku uu uu habeeyey wa kaanad waxay ahayd faaxishatu zina zinada iyo faaxishadeedu iyo xumaanteedu saa'idatan mid caam ah oo yacni saada saada bay ka timid yacni mid caam ahoo camimtay fi jamiici alawsaadi dhammaan dabaqyada ay ka kooban tahay carbeed dabaqaadka ay ka kooban tahay iyo meel walbabo laa nastadiicu ma awoodno an nakhusa minha inaan ku khaas yeelno ku gaar yeelno wasadan qayb duuna wasadin aan qayb kale lahayn ow sinfan nooc gaar aho duuna sinfin aan nooc kale uusan la wadaagin nooc walbo mujtamac uu ka kooban yahay iyo degaan walbo iyo qabiil walbo oo carbeedna zinadu waxay ahay mid ku faaftay ilaa afraadan dad shaksiyaal ashkhaas ahoo min arijaali iyo wanisaa wannisaa'i rag iyo dumar isugu jira ma ahan qolyuu sinada ka faani jiray iyo faaxishada dadkaasoo miman dadkii ka a kaana tacaadumu nufuusihim naftoodu ay ka weynaatay ama iskala weynaatay kaana ay maaragtay kaana tacaadumu nufuusihim naftooda weynaanteedu yaa baa ay diiday alwuquuca fi hadihi fi hadihi radiila inay ku dhacdo waxaas qurunka ah yani naftooda ay isu qoori weyday ma ogiyo dad shaksiyaad ahoo rag iyo dumar bale oo carbeeda waxaa jira aan su qoorin zinadii xumaanta wa kanat wa kanat alxaraa'iru dadka gabdhaha xorta ah waxay ahaayeen axsana xaalan kuwa xaaladooda ay dhaanto min alimaai addoommada yani zinadu addoommaday ku badnayd gabdhaha xortaa kuma badnayn buu leey wadaamatu lkubraa balaayada weyn hiya alimaau addoommadii bay ku habsatay gabarhu hadday ba addoon tahay ceebba lama ahayn inay zinaysato wayabduu waxaa muuqato ana alaqlabiyata saaxiqa in sida badan oo loo badan yahay min ahli ljaahiliyati dadkii jaahiliga ahaa lam takun aysan ahayn taxusu mid dareemayso bicaarin ceb fi linsaani insaan fi lintisaabi in lagu abtirsado ilaa hadihi alfaaxishati faaxishada iyo zinada in la sheegto oo lagu oo la oo maaragtay lagu faano oo qofku inuu sheegto ceebba kuma ahayn sida loo badan yahay al aqlabiya assaaxiqa macnaha majority-ga way dadkii carbeed zinadaa inayba sheegtaan oo ninku yidhaahdo gabar baan ka zinaysta oo ku faano wax ceeba war ma ahayn rawaa wuu wariyey abu daawuud can can camr bni shucayb can abihi can jaddihi buu ka wariyey qaala wuxuu yidhi jadkaas qaama qaama wuu istaagay rajulun nin baa istaagay faqaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahay ow ina fulanan ninka hebela ibni wiilkayga weyo anaa dhalay caahartu waan caahartu waan ka sinaystay biummii hooyadiis fil jaahiliyati xilligii jaahiliga qabla alislaam baan hooyadii u tegey faqaala rasuulu llahi sala allahu alay slam rsulka ilahi wuxuu yidhi laa dacwata fi lislaami islaamka waxaa laguma sheegto sinaan soo sameeyey xumaan iyo faaxisha oo wiil baan xaaraan ku dhalay islaamka waxaa laguma sheegto dahaba wuu tegay amru ljaahiliyati arrinkii jaahiliga waa waa ku dhaafay waa ku daayay waa dhammaaday alwaladu waladkii lilfiraashi gogashaa leh gogasha ilmihii dhashay gogashaa iskale oo ninkii naagta qabay baa leh naagtaadu waxay dhasho adigaa iskale inaad u inkirtaba ma dhalin tiraada ma ahane cid kugu qabsan karta male alwaladu ilmihii lilfiraashi gogashaa iskale walilcaahiri ninkii zaaniga ahaana alxajar dhagax buu leeyahay dhagax baa lagu dilaya la tumayaa soma jeedid ahay taa marka qiso dhacday ahayd qiso kale uu sheegayaayo wa qisatu ikhtisaami sacad ibni abi waqaas wa cabdun ibnu zamca wa qisatu qisadii ikhtisaamu sacd ibni abi waqaas doodday dhex martay sacd ibni abi waqaas waad garanaysaan saxaabigii nebiga sal l slam agtigii ahaa oo tobankii jannada lagu bishaaray ka mid ahaa iyo wa cabdun saxaabiga la yidhaahdo cabdun ibnu zamca cabdun ibnu zamco wuxuu la dhashay umunaa sawda bintu zamco ula dhashay marka labadaas saxaabi oo sacd ibn abi waqaas iyo cabdun ibnu zamca waxay ku doodeen fii ibni amati zamca odagay zamca ahaa addoontiisii wiilkeedii wa huwa cabdiraxmaan ibnu zamca weeye waa saxaabi cabdiraxmaan ibnu zamca la yidhaahdaa waxaa dhashay addoon uu lahaa zamca sawda abaheed baa dhashay qisadaasna marka wuxuu yidhi macruufatun wey waa mid la yaqaano oo la wada garanayo ii sheegeen sacd ibnu abi waqaas walaalkii oo cudbata ibnu abi waqaas la dhihi jiray oo dhintay oo jaahiliga ku dhintay ayaa gabadha addoonta ah buu ka sinaystay gabadhana zamca dhalay ya yaay addoon u ahayd sawda aabaheed waxay dhashay cabdiraxmaan cabdiraxmaan markay dhashay ayaa waxaa dhacday ninkii cudbaha waa dhintay wuxuu la dardaarmay walaalkii sacd ibn abi waqaas xajatul wadaac markii maka la yimid sacd ibn abi waqaas wuxuu yihi rasuulka ilaahayow wiilkan cabdiraxmaana walaalkaygii cudbahayo dhintay baa dhalay wuuna ila dardaarmo wuxuu yidhi wiilka anaa dhalay ogow saxaabigii cabdun ahaayo aabihii waa dhintay ilaaye wiilkanna waa walaalkii markaa cabdiraxmaan maxaa yeelay gabadhoodii addoonta ahayd baa dhashay addoontaadu waxay dhashana de waa ilmahaagii alaa iska leh wuxuu yidhi wiilkan walaalkii wey addoontanadii addoontii aabahay baana dhashay marka ninkaanna waa maaragtay waxba uma ogolin nebigu markaas wuxuu yidhi wuxuu uxukumay marka cabdiraxmaan waxaa loo xukumay ninka la yidhaahdo inuu ina zamco yahay addoontii dhashay ninkii iska lahaana uu leeyahay sacad ibn abi waqaasna waxaa la yidhi walaalkaa waaba sii dhintay soo ma ahaa canugan wax shuqla kuma lahan markuu sidaa u egay nebigu sal ly selam wiilku wuxuu u egyahay cudbata ibn abi waqaas ninka sheeganayu u egyahay ninka loo sheegayo buu u egyahay laakiin dariiq uu ku heli kara ma leh gabadhi ma guursan addoon ciida meelo ay soo dirsadeen oo banaanka ka xaday bay ahayd wiil bay dhashay marka wuxuu yidhi sawday ka xijaabo ninkan ka xijaabo ixtajibi ahay marka sawd ka xijaaban jirtay ilaa ilaa ay ka dhimatay muusan arag magac magacahanna isku aabbay wataan oo magaca aabbahay wada wataan waana qiso dhacday haddee markaas waxa arrintan u dhacayso ee addoontan ninkan ugu tegaya ee waa xilligii jaahiliga ahay sacad ibn abi waqas isagu walaalkay baa dhalay buu leeyahay laakiin anaa dhalay ma lahan anaa dhalay ma lahan qisadaasna macruuf bay ahayd buu yidhi wa kaanad waxay ahayd cilaaqatu rajuli cilaaqada ka dhexaysa ragga maca awlaadihi iyo awlaadiisa waxay ahayd calaa anwaacin shataa noocyo kala duwan ayay ahayd fa minhum waxaa ka mid ah man yaqulu mid yidhaahdo yani carabtii jaahiliga ilmahooda cilaaqada ay la leeyihiin way kala duduwanayd way kala duduwanayd fa minhum waxaa ka mid ah man yaqulu mid yidhaahdo inamaa awlaadunaa inamaa in kala inamaa awlaad inamaa awlaadunaa baynanaa ka ag- ka akbaadunaa waxaa tidhaha inamaa in kala maehe awlaadunaa awlaadeenii ubadkeenu baynanaa annaga dhexdeenna akbaadunaa waa beerarkeennii beerarkeenni weyo tamshii cala alardi dhulka ku socdo waa jirkeeni iyo qeyb innaga naga mid aho dhulka dushiisa ku soconayo saasay dhihi jireen yacni dad qaar ba u dhowaa awlaadda aada u dhaweysan jiray qaarna shuqulba kuma lahayn wey wa minhum waxaa ka mida man ka eh, man kaana dad baa ka mid ahaa wa minhum waxaa ka mid ahaa carab man dad baa ka mid ahaa kaana ahaa yo-idu mid aaso albanaati gabdhaha oo ayagoo nool la aaso yaani waida uudatu suilad meesha qur-aanku ka cabiray wey oo minhum waxaa ka mid ah carab man kaana yaciidu lbanaati mid gabdhaha aaso oo iyagoo nool aaso maxay u aasayaan khashyata alcaari waalinfaaqi baqid ay ka baqayaan ceeb amay kuusoo jiidaayoo gabadhii la sasabtaayo ay banaanka intay maaragtay xumaanku samayso la yidhaahda ina hebel baa waxaa samaynaysa oo ceebowdaa ragga dhex mari weyda iyo walinfaaqi iyo wakashyata infaaqi iyo wax siin ay ka walwalayaan amaad gabadhi wax siisa gabadhi waa kharas badan yihiin ama maaragtay gabadhii ay kharas kugu dhibtaa ahay marka sidaasay markaa gabdhihi ayagoo nool u aasi jireen weliba waxaa sii badnay inay u aasaan ama ceeb kuusoo jiidaa inkastoo dhaqanka carabta uusan wax aad u faafay ahayn arrintaa iyadaa in gabdhaha nolosha lagu aaso laakiin wax jiray buu ahaa sidii qur-aankuba u sheegayo wayaqtulu wuu dili jiray alawlaada awlaaddiisuu dili jiray ama wa minhum waxaa kamid ahaa man baa kamid ahaa yaqtulu dila alawlaada awlaaddii khashyata alfaqri faqri ka carar iyo walimlaaqi saboolnimo ka carar qur-aankuna waa ka sheekeeyey suurat lancaam suurat naxli suurat israa suurat takwir qur-aanku waa ka sheekeeyey walakina laakin laa yumkinuna suuragal nooma aha an nacudda inaan ku tirino aan ku xisaabino haada gabdhaha la duubayo min alakhlaaqi almuntashirati akhlaaqdii aadka u faaftay assaaidati ee caanka ahayd oo carab oo dhan ay samayn jireen inaan ku tirino suurtagal ma ahan buu leeyahay ma badnayn bu leeyahy macnaa waa jirta laakiin faqad waxay ahaayeen ashadd annaasi dadka kuwa ugu daran ixtiyaajan baahi loo qabo ilalbaniini wiila loo qabo aad bay wiilasha ugu baahnayen carabtu liyataqawow say ugu xoogeystaan bihim wiilasha alcaduwa cadowga maadaama colaad iyo hardan iyo dagaal lagu jiray gabadhu dagaalami mayse wiilkiibaa dagaalamaya marka wiilasha aada loo jeclaa marka oo gabdhaha laga jeclaa ama mucaamalatu rajuli mucaamalada uu ninku la leeyahay maca akhiihi walaalkii iyo wa abnaa'i camihi ilma adeeradii iyo wa cashiiratihi tolkiis mucaamilada iyo xiriirka uu la leeyahay faqad kaanad waxay ahayd muwad muwadadatan mid la xoojiyo qawiyatan xoog leh yacni ilma adeerada aad baa loogu baa maaragtay loogu faani jiray maadaama colaad iyo dagaal joogtaha lagu jiri jiray walaalaha yani garab iyo gaashaan buu ninku u baahan yahay marka aad buu markaa xagga tolnimada iyo ilmaadeertinimada iyo isgarabsiga iyo ragga aad bay uxoog badnayd faqad kaanuu waxay carabtu yaxyawna kuwa ku nool lilcasabiyati algabaliya habarwacasho qabiilada ku noolaayeen tol beelay iyo in adeerow bay ku noolaayeen wayamuutuuna laha waana u dhiman jireen sidaa darteedoo ninkii inadeerkii inadeerkay baa la yaa saas la yeelo ama la dilay ama la xumeeyey ayaa laisku baabi'in jiray aad bay isugu dhiman jireen yani ficilada qab qabaliyada iyo casabiyada aad bay ugu dheeray wa kaanad waxay ahayd ruuxu lijtimaaci isu imaadka iyo ijtimaaca ruuxdiisu waxay ahayd saa'idatan mid caan ah bayna alqabaliyati bayna alqabiilati alwaaxida hal qabiil dhexdii in laysu yimaado laysu habar wacdo oo laysu yeerto oo tolbeelay laysu yidhaahdo waxay ahayd mid caan ah ayay ahayd yani ficilada qabiilku taziiduhaa waxaa sii xoojinayay alcasabiya ahay ficilada iyo qabyaalada ayaa sii xoojinaysay in laisku maaragtay hilba hilba maaragtay laisku laysu habar wacdo laisku dagaalamo laysu hiliyo laisu ayay ahayd wa kaana wuxuu ahaa asaasu nidaami alijtimaaci nidaamkaas yacni nidaamka bulshada uu ku taagan yaho gundhiga u ah yacni waxa gundhiga u ah nidaamkay bulshada ku taagan tahay wa kaana asaasu nidaami alijtimaaci bulshada nidaamkeeda waxa gundhigoos ku taagan yaho asaaskua wuxuu ahaa huwa alcasabiya alcasabiyatu aljinsiyatu waraximu buu ahaa ficilada qabiilka iyo raximka iyo iyo qabyaaladda iyo inadeertinimada iyo qaraabanimada ayay ahayd bulshada waxay ku dhisnaydbo wax kalaba mahayn intaasay ku dhisnayd wa kaanuu waxay ahaayeen yasiiruuna kuwa ku socdo cala almathali saairi masalkii ama mahmaahdii socotay oo meel martay oo caanka ahayd bay ku socon jireen oo maxay ahayd unsur akhaaka dhaaliman ow madluuman unsur uhilli akhaaka walaalka a isku tolka tihiin daaliman hadduu yahay mid gardaran aw madluuman hadduu yahay mid laga gardaran yahay labada jeer ba uhiili oo garab istaag mar hadduu walaal kaa yahay waxa weye waa inaad garab istaagtaa cala almacna alxaqiiqiy macnaha dhabta ahee ereyga ka dhawaaqayo qaa'imahmadaas ayaa marka adduunka ka dhaqan gashay oo carab oo dhan ay ku dhaqmi jireen markii dambena xadiis bay noqotay lakin xadiisku macnihiisu uu ka duwan yahay qaabka iyagu isticmaali jireen min gayri tacdiilin isagoo intuusan bedelin isagoo uusan jirin bedelkii uu bedelay ama bedelkii ku yimid aladii jaa bihi lislaamu islaamku uu la yimid oo ahayd min ana nasra ahaalim qofka dhaalimka ahe gar daran sida loogu hiilinaya inay tahay kafahu in laga celiyo oo la qabta can dulmihi dulmigiisa laga celiyo islaamku wuxuu yidhi unsur uhiili akhaaka walaalka dhaaliman hadduu dhaalim yahay ow madluuman haddii laga gardaran yahay saxaabadii waxay dhaheen haddii laga gardaran yahay garanay hadduu dhaalim yaho gardaranya see ugu hiilinaa nebigu wuxu yiri sal ly slam dulmigaad ka qabanaysaan laakiin ayagu macnahooda wuxuu ahaa laba jeeraba u hiili mar walba walaalka garabkiisa istaag hahayo ila lakin ana tanaafusa loolankii lagu loolami jiray fi sharafi sharaf iyo magac iyo wasu'dadi madaxtinimo kasiiran ma in badan oo badan kaana wuxuu ahaa yufdii mid u keeno dhexashiiyo ila alxuruubi in la dagaalamo bayna alqabaa'ili qabaaisha dhexdooda alatii qabaaishaas oo kaana yajmacuhaa abun waaxidun hal aabbo uu isu keeni jiro ku wada abtirsan jiray qolada lafteeda waxaa waxay ku dagaalami jireen wax la yidhaahdo inay sharaf iyo madaxtinimo inay ku dagaalamaan anaa madax noqon iyo anaa madax noqon waana hal qabiil oo hal aabba ku wada abtirsanayo dhexdooda markay ta waxa keliya isku qaban jireen waxay ahayd madaxtinimada iyo hoggaanka markii laakiin qabaaisha kale la joogo waa waa maaragtay maaragtay qabaaishii kale oo dhan hal saf bay ku wada jiraan waa iska celinayaan oo isu habarwacanayaan dhexdooda markii la imaado madaxtinimo waa ku dagaalamayaan ahay <clears throat> dhaqamo badan baan baan ka shabahnaa annaga hadda dadkii carabtii jaahiliga ah qof soomaali oo maanta meel ama gabar soomaaliyeed oo maanta meel ku dhiban haddii la arki waa la wada ooyaya annagana waa soconaynaa marka bug iyo bacdar isku hayaabeni maalin marka dhaqankaas waa dhaqamadii jaahiliga carabtii laga keenay wey ahay ilaa ana tanaafusa loolanka ka dhexeeyo la loolamayo fi sharafi sharaf lagu loolamayo wasuhdad iyo madaxtinimo kasiira maa in badan oo badan kaana waxaa yufdii mid daxashiyo ila alxuruubi dagaalada xashiye bayna alqabaa'ili qabaa-ishii kaana yajmacuhaa abun waaxidun hal aaba ku wada abtirsanay kamaa naraa dalika saanu uga aragnay bayna alawsi waalkhasraj labadii lafood ee ansaareed ee madiina deganaa wa cabsun wa dubyaan laba qabiiloo aada u dagaalami jiro carbeedoo walaalo ah wa bakrun wa taqlib laba qabiiloo walaalo ahayo carbeedo iyaguna aada u dagaalami jireen iyo wagayrihaa iyo kuwii kalaba madaxtinimo iyo sharaf baa lagu dagaalami jiray ama yani adduunku intuu horumar iyo ka fekerayo warshado iyo sanaaco iyo ayagu waxay ku dagaalamayeen maaragtay waxay u dagaalami jireen madaxtinimo iyo xukun iyo gabdho la kala qaaday iyo xoolo la kala dhacay bay ku dagaalamayeen ama amal ama alcalaaqatu bayna alqabaa'ili calaaqadii ka dhexaysay qabaaisha dhexdooda qabaaisha almukhtalifati kala duwanaa faqad kaanad waxay ahayd yani xiriirka ka dhexeeyo qabaaisha aan isku abtirka ahayn ay kala duwan faqad kaanad waxay calaaqadaasi mufa mufakakatal as mufakakatal awsaali mid xargaheeda la furfuray oon xarig xarig ugu xirnayn tamaaman si dhamaystiran yacni aan ishaysanin qabaaishu waxay isku haysteen oo isku hay waxay ahayd casabiya casabiya haddayna jirin iyo abtirsiimo waxay ahaan kuwaan isku xirnayn bay ahaayeen wa kaanad waxay ahayd quwaahum xoogooduna carab xoogoodu iyo awooddoodina mutafaaniyatan kuwa ku lumiyey oo ku khasaariyey oo ku baabi'iyey fi lxuruubi dagaallo maskaxdoodii iyo caqligoodii iyo dhaqaalahoodii waxay ku baabi'iyeen dagaal waa waxa hadda annagana haysto hahay dhaqaalaheeni iyo hantideeni maskaxdeenni iyo sharafteenni iyo diinteenni waxaan ku dhuminay dagaal iyo colaad dhexdeenna ah iyo anaa wax xukumiya anaa ku xukumiy ahay ilaa laakini ana arahbata cabsida iyo walwajala baqdinta min bacdi taqaaliidi qaar ka mida dhaqamadii ay ka baqi jireen iyo walcaadaati caadaadkii almushtarakati ee ka dhexaysay bayna addiini waalkhuraafa khuraafaadka iyo diinta udhexeeyey yani caadaad iyo dhaqamo dhinacna khuraafaad ka ah dhinacna diinaanay u haysteen oy cisi jireen oo ixtiraami jireen oy ka baqi jireen baa jira hahay yacni haddaynaba dhaqamada ahayn qaarna diin yahay qaarna khuraafo yahay qaarna uu isku dhex jiro yacni baaba waxu iska dhigi lahaynbo mid iskama reebeenbo laakin taasaa kala celinaysay wey ila laakina ana rahbata cabsiday ka qabeen iyo walwajala baqdintii min bacdi taqaaliidi qaar ka a dhaqamadii walcaadaati caadaati almushtarakati ee ka dhexaysay bayna addiini diin iyo walkhuraafati khuraafada rubama laga yaabo kaana inuu ahaa yukhafifu mid khafiifiyo caadaadka iyo dhaqamada iyo taqaaliiddaasi inay khafiifiyaan min xiddatiha dagaalka afkiisa iyo wa saraamatiha xooggiisa iyo awooddiisa waxaa khafiifin jiray yacni taqaaliiddii iyo dhaqamadii ay haysteen oo marna diinta u ekaa marna khuraafada ah qaarna diinta ah fi bacdi alxaalaati xaaladaha qaarkood kaanad waxay ahayd almuwaalaatu waxyaalaha kale oo khafiifin jirayo inaan aada la isu layn keeni jiru sheegaya wa fi bacdi alxaalaati xaaladaha qaarkoodna kaanad waxay ahayd almuwaalaatu isbahaysiga iyo walxilfu isgaashaanbuureysiga iyo isgarabsigu iyo waltabaciyatu iyo iska tirsanaanta oo qofku inuu ka tirsanaado qoys kale ama xaliif uu la ahaado ama mawaali uu la ahaado waxay ahayd tufdii mid keenayso ila ilaa ijtimaaci alqabaa'ili qabiilooyinka inay isu isu imaadaan almutagayirati ee kala duwanaa qabiil aan isku abtirsanayn baa laga yaabaa waa labadan qaliif labadan qabiil xelfi bay leeyihiin inay isu badbaadiyaan ninkaanu qabiilkan kama dhalanka qabiilkanuu sheegtaa oo tabac u yahay inuu ku badbaado ninkaanu maaragtay qabiilkan uu mawlow iyo ka tirsan yahay inuu ku badbaado ayaa dhici jirtay wa kaanad waxay ahayd sidoo kale alashhuru alxurum bilaha xurmada loo afarta ah raxmatan naxariis bay ahayd iyo wacawaanan kaalmo wacawnan kaalmo raxmatan iyo wacawnan raxmad iyo naxariis iyo kaalmay ahayd lahum iyagay u ahayd calaa xayaatihim noloshooda iyo wa xusuuli macaayishihim nolol maalmoodkooda inay helaan bay raxmad u ahayd afartaa bilood ayaan la dagaalamaynin kii aabbaha dilay ma taabanaysid ganacsiga waa isdhex marayo waa la isnabadgelinayaa colaadii ma jirto anigu hadda bil xurmalana hadda maba ixtiraamno iyadoo la sooman yahay jugta laisku hayaabayna maalin e waxa weeye iyagu laakiin afartaa bilood ashrul xurumka la yidhaahdo afartaa bilood isma taaban jirin naxariis bay ahayd ahay naxariis bay ahayd markii la yidhi afar bilood ha istaabanina oo haddana la yidhi ninka qabiilku uu sheeganayo yuusan taaban oo labada qabiil oo xilfiga layaysan istaaban waxa weeye waxaa meeshii ka soo baxday marka n xoogaa nabadgelyaha marka meeshaa ka timid haddii kale wayba isbaabi'in lahayn nag bayba iska dhigi lahayn wuxuu yihi sheekhu waqusaara alkalaami hadalka gaabintiisa iyo soo koobistiisa waxa weeye ana xaal ana alxaalata alijtimaaciya xaaladii bulsho ee carbeed kaanad waxay ahayd fi lxadiidi mid dhulka taallo meel hoose min adacfi tabaryari darteed iyo walcamaayati indha la-aan ahay jaahilnimo iyo tabaryari xaaladda carbeed waxay ahayd mid salka soo taabatay ahayd meel hoose boqortooyin waaweyn baa ku hareereysnaayo faris iyo rome oo xadaarad iyo warshado iyo wax soo saar iyo ka hadlayo iyo sanaaco iyo horumar marka iyagu laakiin waxay ahaayeen xaaladoodu mid dhulka taallay ahayd min adacfi tabaryari darteed iyo walcamaayati indhala-aan faljahlu jaahilnimadu faljahlu jaahilnimadiibaa daaribun wuxuu dhuuqsaday oo adkaystay adnaabahu xargihiisii teendhadaasoo xarge looma taago jah jahligii baa xargihiisii taagtay iyo iyo udubadiisii qodbihiisii taagtay waalkhuraafaat khuraafaadka iyo beenbeentuna lahaa waxay lahayd jawlatun warwareeg iyo wasawlatun boodbood ahay way qooqnayd khuraafaadkii baa qooqnaa oo rabrablaynayay bootandhisanayay wannaasu dadkuna yaciishuuna way noolaan kal ancaami sida xoolahoo kale walmar'atu haweenaydu tubaacu waa la iibin jiray wa tushtaraa waa la soo iibsan jiray wa tucaamalu waxaa loola macaamili jiray oo loola dhaqmi jiray kaljamaadaati sida waxaa noolayn oo kale dhagxaanta iyo alwaaxyada kale axyaanan marmar wal waalcalaaqatu calaaqadii bayna bayna alummati ummadda dhexdeeda calaaqada iyo xiriirka ka dhexeeyana waahiyatun buu ahaa mid nugul oo jilcan mabtuutatun haddana go-an buu ahaa ahay wamaa kaana wixii ahaaday min alxukuumaati xagga dowladahana fa jullu hamiha yacni wixii kuwii dowladaha iyo boqortooyo sheeganayo carabba ka tirsanaa fa jullu hamihaa hamigooda ugu weyn wuxuu ahaa imtilaa'u alkhazaa'ini khasnada in la dhaamiyo o la buuxiyo min raciyatiha dadka raaciyada hoo dadweynaha khasnada in laga laga dhaansado lacaga oo laga aruursado ujeedadooda intaasun bay ahayd xukuumadda u jirta aw amase jaru lxuruubi xuruub in loo soo jiido iyo dagaallo calaa munaawiati calaa munaawiatihaa calaa munaawiihaa dhe dadka ayaga kasoo horjeedo in dagaal lagu abaabulo raaciyadii oo la islaayo oo la isbaabi'iyo xukuumaddu waxay u jirtay labadaa qodob bay ahayd dadka inay lacag ka aruursato iyo inay dagaal geliso oo laisku baabao dagaalku usan dhammaan waxaa mar walba xukuumaddii baa loo baahan yaha la yidhaahdo oo dagaal aan laga bixin oo dadku aysan maskaxay ku fikiraanba aysan yeelan labadaasayba u jireenbo alxaalatu liqtisaadiya xaaladii dhaqaale xaaladii dhaqaale carabi ku sugnayd carabtii jaahiliga ee qabla alislaam haddee mar haddayna warshadana lahayn xaaladeeda dhaqaale muxuu noqonayaa xoolahana waa raacin jireen waana ugaarsan jireen qaarkoodna beeray lahaayeen wax kalaba ma jirinbu iyo ganacsi safaro aho ahoo inta lagu qaado maaragtay meelaha isu marmaro wax kalaba ma jirin ama ama alxaalatu aliqtisaadiya xaaladii ganacsi fa tabicad way raacday alxaalata alijtimaaciya xaaladii bulshay raacday ahay bulshada hadday horumarto dhaqaaluhu horumaray bulshada hadday dib dhacdana dhaqaaluhu dib dhici marka horumarkay dhaqaaluhu isku xiran yihiin isku xiran yihiin mhm. wayatadixu waxaa caddaynaya waadix ka dhigaya dalika arrinkaas xaaladooda maaragtay iqtisaad idaa nadarna haddaan u fiirsano eegno fii turuqi macaayishi lcarabi carab dariiqyadii iyo jidadkii maciishadooda ay ku xirnayd ee ku ay maaragtay ku heli jirtay haddaan eegno fatijaaratu ganacsigu kaanad waxay ahayd akbara wasiilatin waddadii ugu weynaydo lilxusuuli in la helo calaa calaa xawaaiji alxayaati waxay nolosha u baahan tahay in la helo dariiqii ugu weynaa ama jidkii ugu weynaa ama habkii ugu weynaa ee lagu heli jiray carabi ku heli jireen wuxuu ahaa atijaara ganacsiga ganacsiga ayuu ahaa ahay waljawlatu tijaariya ganacsiga socodkiisa iyo iyo wareegiisana ganacsiga waa in halkan laga qaado badeeco xagga markii la geeyo wixii la gado wax kale lasoo gado xagga loo markaa jawlo wey iska daba wareeg iska daba wareega ganacsiguna laa tatayasaru ma fududaanahayo ilaa idaa saada alamnu wasalaamu inuu in la helo ammaan iyo nabadgelyo carrada camimta in la helo ma ahane ganacsi iyo tijaarana ma shaqaynayso waad ogtihiin ganacsigu wuxuu ku xiran yahay ammaan haddaan ammaan jirin colaad jirto xoolihii waa la dhici burcad baa kici jidkaa lagu geli wax walbo waa lagu boobi ahay ganacsigu wuxuu ku xiran yahay amaan wa kana dalika amaankaasna wuxuu ahaa mafquudan mid la waayey fi jaziirati alcarabi jaziiradda carbeedna amaan waa laga waayay ilaa fi lashhur lxurumi bilihii afar tahay ashhurulxurumka marka maahane amaan waa laga waayey jaziirat lcarab ahay wa haadihi taasna hiya shuhuuru bilihii weeye afarta ahaayoo allatii bilahaasoo kaanad ay ahayd carabi tacqadu mid tucqadu mid qabato fiiha dhexdeeda lcarabi suuqyadii carbeed ashahiirati caanka ah fii cukaad suuqi cukaad iyo wadilmajaas iyo iyo wa majna iyo su suuqyada waaweyn baa laisugu qaban jiray oo ballamo lagu dhigan jiray oo laisugu imaan jiray afartaa bilood cukaad iyo majaaz iyo majna afarta saddexdaa suuq oo waaweyn ayaa afartaa bilood la isugu imaan jiray afartaa bilood baa ganacsigu marka dhaqdhaqaaq lahaa waana afar waana afartii bilood aan nire waxay ahayd raxmad bay u ahayd naxariis wa raxmatan iyo wa cawnan bay u ahayd carab u ahayd wa ama sinacaatu xagga warshadaha iyo wax soo saarka fa kaanuu waxay ahaayeen abcad alumami canhaa ummadaha ilaahay kuwa ugu fog bay ahaayeen warshad magaceedba hataa may oqon carabi waxay ahaayeen kuwa ugu fog wa mucdamu sinaacaati sancadaha iyo warshadaha ugu badnaantoodana wixii un laga helaba haddii la helo allatii kaanad taasoo ahayd tuujadu fil carabi carab in laga helo waxay ahayd fi filxiyaakati harqaantolid iyo wadibaqati magdin dharka maaragtay maqaarka la magdiyo dharka oo la tolo iyo maqaarka oo la magdiyo iyo wakayriha wixii lamid a ah, haddayba jirtay kaanad waxay ahayd fi ahli lyemeni walxiira yemen dadkii deganaa iyo xiiro dadkii deganaa iyo wa mashaarifi shaami sham xuduuddeeda carabtii room deriska la ahayd iyo kuwii furus deriska la ahaa yacni yeman iyo xiirana waxay deris la ahaayeen furus marna waxay deri marna waxaaba haystay room iyo carabtii rasaasinada ahayd ee sham xuduuddeeda ku noolayd ee room deriska la ahayd kuwaasaa ugu dhowaa iyaguna waxay samayn jireen xiyaaka waxa la xiyaaka waa harqaanka ama sharqaanka dawarlaha iyo wadibaaqa dharkoo la magdiyeeyo labadaa un bay ahayd iyo wax lamid a ah nacam ha kaanad waxay ahayd fi dakhili ljaziirati jaziiradda carbeed dhexdeeda waxaa ka jiray aziraaca wax beerasho iyo walxarsu beero ayaa ka jiray beero la qoto iyo wax beerasho ayaa ka jiray iyo waktinaaul ancaami xoolahoo la dhaqdo xoolahoo la dhaqdo waxa kaloo soo raaco noloshooda ku tirsanayd ba intaasay ahayd beeraha iyo xoolaha la dhaqdo wa kaanad waxay ahayd nisaa'ulcarabi carab haweenkooda waxay ahaayeen kaafatan dhammaantood yastaqilna kuwo ku mashquulsan oo ka shaqeeyo bilgazli falkin wax la falkiyo aqalada sidii loo falkiyo heryada iyo waxyaalaha markii la falkinayo bay ka shaqeyn jireen laakin laakin kaanad waxay ahayd al amticatu alaabtii badeecadu curdatan <clears throat> bay ahayd mid halis u ah lil xuruubi dagaalo in la dhaco la bililiqaysto ayay halis ugu jirtay wa wakaana alfaqru faqrigu wuxuu ahaa iyo waljuucu gaajadu iyo walcuraa walcuraa aradku caaman mid caam ah fi lmujtamac mujtamaca dhexdiisa mujtamaca carbeed aradka iyo gaajada iyo faqriguna caam buu ka ahaa mid caamimay buu ahaa waya halkan waxaan ka gelaynaa al akhlaaqu akhlaaqdii akhlaaqiyaadkii ka jiray qabla alislaam carab dhexdeeda akhlaaq xunna waa lahaayeen kuwo wan wanaagsanna way lahaayeen labada wuu sheegi doonaa waxbuu ka sheegi doonaa akhlaaqu akhlaaqiyaadkii ka jiray carab dhexdeed oy lahaayeen qabla alislaam laa nunkiru inkiri mayno ana ahla aljaahiliyati ree dadkii jaahiliga ahaa kaanad fiihim inay ahayd dhexdooda danaya waxyaalo liito iyo waradaaila waxyaalo qurun ahoo hooseeyo iyo wa wa umuurun arrimo yunkir yunkiruhaa uu inkiroos noco alcaqlu asaliimu caqliga fayow uu noco oo macnaha la aqbali karin oo wayaabaha uu diido alwij alwijdaanu damiirku wijdaanku wax weeye waxa uurkaa ku jiro qofka uurkiisa uu ka kahdo yacni damiirka iyo qalbigu wuxuu diido oo caqliga saliimkaa uu noco oo xumaan ah iyo waxyaala hooseeyoo liito akhlaaqa inay lahayd wax la inkiri kara ma ah oo la diidi karo walakin lakina kanat fiihim waxaa kaloo ahaa carab dhexdeeda min alakhlaaqiyaati alfa min alakhlaaqi alfaadila akhlaaq fadli leh almaxmuuda ee la mahadiyo oo wanaagsan inay lahaayeenna ayadana waa wax jiro oo akhlaaq wanaagsan ay lahaayeen maa shay inay lahaayeen yurawicu linsaana insaanka ka yaabiyo oo dad jaahili ah waxaan waxaan samaynayaba oy waxaan ka suuroobaanba maaragtay aada loola yaaba sida ballantay ilaaliyeen iyo beentoo la iska ilaaliyo iyo waxyaalahaasoo dhan iyo ammaanada iyo waxaasoo dhan akhlaaqiyaad wan wanaagsan oo yaab leh bay lahaayeen walaakina kanat fiihim waxaa dhexdooda ahaa carab min alakhlaaqi akhlaaqda xaggeeda akhlaaqdii alfaadilati fadliga lahay almaxmuudati ee la mahadiyey maa shay baa dhexdooda ahaa yurawicu linsaana insaanka ka yaabiyey oo la is yidhibo war dad jaahiliya miyaa u dhaqmayo yacni mararka qaarkood markaad akriso waxaa is leedahay dadka dad badan oo hadda islaam sheeganaya waxyaala badan way kaga fiicnayaan jaahiligii kuwii jaahiligaa ah fiicnaa aad is leedahay siday ammaanada u ilaalin jireen iyo maaragta oo haddana wa yufdi bihi gaarsiinayo ila dahshati yaab iyo amakaag iyo walcajabi yaab fa min tilka alakhlaaqi akhlaaqda wan wanaagsan ee la yaab kale ay lahaayeen jaahiliga waxaa a kow alkaramu deqsinimada ninka inuu deqsi yahay waa isugu faani jiray ninka jaahiliga ah hadduu nin martiha ah u yimaado neefka uu irmaanka u haysta inuu u qalo maaragtay baa suuragal noqon jirtay isagoo ka ka cararayo in la yidhaahdo hebel baan xalay kusoo idoo iga seexday ahay meeshay deqsinimo ka gaareen alkaramu deqsinimo wakaanu waxayan carabtu yatabaaruuna kuwa ku tartama fii dalika deeqsinimadaas wayaftakhiruuna bihi kuwa isugu faano oo isku ammaano ayay ahaayeen waqad istanfaduu way maaragtay way ku dhumiyeen oo ku baabi'iyeen fiihi faankaas nisfa ashcaarihim shiciradooda iyo gabayadooda barki waxayba ku maaragtay ku dhameeyeen inay isfaaninayaan ay isugu faanayaan yacni deeqsinimo inay isugu faanayaan qof baa la ammaanayaa gabayga kala barow bar waa ammaan maxaa lagu ammaanayaa deeqsinimo qof baa isagoo is ammaanayo muxuu isku ammaanayaa deeqsinimo gabayga la tirinaya kala barow barbo waxa weeye isfaanidu isku afaaninayo deeqsinimo ahay deeqsinimadaasoo maarata ama gabaygaasoo bayna mumtadixin mid isfaaninayo bayna mumtadixin bihi mid deqsinimada isku faaninayo wa muhnin calaa kayrihi ama ku faaninayo ku ammaanayo qof kale hay kaana rajulu ninku wuxuu ahaa yaatiihi miduu u yimaado addayfu martida fii shiddati albardi waaljuuci xilliga gaajada iyo qabowga badan uu jiro qabowguna waa ka gaajo badan yahay xilliga kale nin martida oo imaanayo walaysa mana ahaa ninkaa loo soo martiya cindahu agtiisa min almaali wax hoola-ana ma joogaan ilaa naaqatahu hashiisa allatii hiya xayaatahu wa xayaata usratii hashaa irmaanka ahee noloshiisa iyo qoyskiisa noloshoodaba ay ku xiran tahay maahana xoolo kale ma hayo fa ta'khuduhu ninkaa waxaa qaban jirtay loo soo hoyday xazatlkarami deeqsinimada gufaacadeedaa qaban jirtay iyo hikadeeda yacni gariirkeeda fa yaquumu ilayha hashibuu buu u kici jiroo wayadbaxuhaa wuu gawri wuu gowrici jiray lidayfihi martiisa u gawrici jiray yacni waxaa ka xoog badinayo caruurtaadii oo baahan iyo naftaadii oo baahan waxaa ka xoog badinayo ninka martida ahee maanta amaad hebel baa laga seexday ama la yidhaahdaa deeqsinimay ahayen wa min aahaari karamihim deeqsinimadooda raadadkooda waxaa ka mid ah annahum kaanuu waxay ahaayeen yataxamaluuna kuwa qaadoo dhabarka u rito addiyaati diyooyinkii alhaa-ilati weynaa laba qabiil baa iska dilay qabiil baa toban laga dilay nin baa imaanaya wuxuu leeyahy tobanka diyadooda anaa qaaday xoolana ma leh si si loo kala badbaado macnaa waa nooc ka mid a ah deeqsinimada iyo walxamaalaati culaysyo in la qaado almudhishati ee almudhashati ee la yaab leh xamaalaadkii culaysyaduna waa xoolo deymo waaweyn hanti badan waxyaalaha yacni dhiig iyo xoolo iyo hantibo dusha in loo rito waxay ka mid ahayd waxyaalihii deeqsinimada ahaa ee carabta ay kuwaasoo yakfuuna ay ku hor istaagayaan oo ku celinayaan bidalika arrinkaas safka dimaay dhiig in inuu daato wa dayaaci linsaani insaanka inuu dayacmo laysbaabi'iyo ayay ku hor istaagayaan wayamtadixuuna way isku faanin jireen biha waxa weeye culayskaa ay qaadeen muftakhiriina iyagoo ugu faanaya calaa kayrihim dadka kale oo min aru'asaa'i madaxda ah iyo wasaadaati ugaasyada ah ninku wuxuu leeyahay culays intaa leeg baan qaaday toban nin labaatan nin diyadood baan qaaday ahay dadkii xoolaha iyo hantida isku haystayba anaa qaado anaa ku siinayaan irsi dhiigga loo kala badbaadiyo ninka kale ugu faanayaa madaxda kale ama ugaaska kale ayuu ugu faanaya wa kaana waxaa ahaa min min nataaiji karamihim beeksinimadooda mirihii ka dhashay natiijada waa waxa miraha kasoo baxa wey wakaana waxaa min nataa'iji karamihim deeqsinimadooda mirihii ka dhashay annahum iyagu kaanuu waxay ahaayeen waxay ahaayeen yamtadi yamtadixuuna kuwa isku faaniyo bisharbi alkhumuuri khamriga in la cabo bay isugu faani jireen khamriga in la cabo oo khamri badan la cabo laa uguma faani jirin laa liannahaa mafkaratun inay faan tahay ugumayna faani jirin fii daatiha iyada iskeed inay faan u tahay khamri la cabo bal waxay isugu faani jireen liannahaa iyadu khamrigoo la cabo sabiilun waddo inay tahay min subuli lkarami waddooyinka deeqsinimada inay tahay yacni anigu khamrigaan cabaa dadkana khamrigaan ka dharjiyaa ninka balwodala waa ogtihiina waa deeqsi ninka sigaarka cabo toban xabuu siin maanta kan qaadka cuno barduuf qaad ku siin lakin qada inuu kaa bixi lagama yaabo waxa weeye marka balwadu ayadaa sideeda sideeda isugu roon yihiin yani shaydaanku uu iyagaa iyagaa isku jiidanayo qofa xataa balwad lahayn baa la siinayaa si uu usoo balwad usoo yeesho beri baa adna ka qaadanaysaa camal dad baa la kasanayaa marka khamrigaan cabaayo dadkaan aan cabsiyaa aan u qadaa boqolaal qof baan khamri u gadaa waa laisugu faanaya marka boqolaal qof baan khamri siiyaa baa la isugu faanaya wa mima khamrigii baa la isugu faanaya wa mima shaygii weeye khamrigu yashulu sahlahayey asarfa cala nafsi nafti in lagu xadgudbo ahay yani nafti in lagu xadgudbo waxay yidhahdaan cuntada cuntada waa laga ragaa raashin haddaa cunto wax badan ma cuni karti lakin khamriga asaga lagama rago maanta dhan waa cabaya waa matagaya haddana waa sii cabaya waa isku beegaya waa beeganaya marka shaygaas kamriga oo la beegto ah ayay isugu faanayeen waliajli dalika sidaa darteed bay kaanu waxay ahaayeen yusamuuna kuwa ugu yeero shajaratu alcinabi geedka canabka waxay ugu yeeri jireen bilkaram karam ugu yeeri geedka dersiga ah wa khamruhu khamriga laga sameeya cinabkana waxay ugu yeeri jireen bintulkaram karam gabadhiisay ugu yeeri jireen gabadhiisii waidaa nadarta haddaad fiiriso ilaa dawaawiin alashcaari aljaahiliya diiwaanadii lagu aruuriyey gabayadii jaahiliga tajidu waxaad ka helaysaa dalika arrinkaas baaban albaab oo min abwaabi almadiixi albaabada iyo baababka la ysku ammaano iyo walfakri kuwa la faano khamri in la faanayo khamrigan cabaa oo dadka siiya in la isugu faanayo dawaawiinta ashcaartii lagu aruuriyey jaahiliga ayaad ayaad ku arkaysaa yaquulu wuxuu leeyahay cantarata ibnu shadaad alcabsi ninka cantaro la yidhaahday ee naaxiga ahee gabayada badan leh oo diiwaanada leh wuxuu ku leeyahay fii mucallaqatihi mucallaqaadkiisa toddobada wuxuu ku leeyahay gabay uu soo qaato khamri inuu cabbi jiro uu ku faanaya ah walaqad sharibtu min almudaamati bacdaha bacdamaa walaqad sharibtu waan cabbay min almudaamati khamri baan cabay khamrigu magacyo badan buu leeyahy mudaama maga magacsmaadeedu ka mid yaha bacdamaa markii kadib rakada ay xasileen alhawaajiru ahay kuwii harsanayay markay harsadeen carruurtii iyo xoolihii iyo dumarkii markay hergeleen ee qoraxda soo kulaatay baan khamrigii cabay ahay bilmashuufi koob baan ku cabay almuclami la calaamadeeyo oo calaamado leh bizujaajatin dhalaan ku cabay safraa'a ee huruud ah midabkeedu hurdi yahay daatu asiratin oo haddana diilimo u saaxiib ahoo xariiq xariiq layman leh layman ahay taasoo dhaladaasoo qurinad lagu daray ama qamrigaasoo qurinad lagu daray b bicazharin baa lagu daray wax ifayo oo iftiimayaa lagu daray bishimaali ahay bishimaali baan ku cabay bishimaali ahay shimaalku waa maraqa geela maraqa lagu marqo yacni rigaha saysan geela u nuugin ama idaha saysan naylaha u nuugin ama maraqa la marqo oo la oo maaragtay l kaasoo marka khamriga waxay samayn jireen maadaama warshadai waxa aysan jirin markii la miiro la shiido bahal yaroo shabaqa intay qaataan oo afka uga xiraan bay miiri jireen marka waa shabaqii shaaha lagu miiri jiroo kale amar shimaalkaas ahay dhaladaasoo ama qamrigaasoo qurinad lagu daray bil biazharin wax ifayo bishimaali haddana shabaq lagu xiray shabaqaasoo mufaddami lagu afxiray fa idaa sharibtu markaan cabo fa inanii anigu mustahlikun baanahay mid halaagayo maalii maalkayga halaagayo dadka oo dhan u qaybinaya wax alla waxaan haystay khamri ka rajinay waa cirdii sharaftayaduna waafirun mid ballaaran weeye lam yuklami lam yuklami oon la dhaawicin weeye ahay mid ballaaran oon la dhaawicin weye mar haddaan khamrigiina ka dhargay dadkiina ka dharjiyey xoolahaygiina baabi'iyey sharaftayduna markaa mid waafir aweyo ah lam yuklami aan marka la dhaawicin waxba la gaarsiin waidaa saxawtu markaan soo miyirsadana fama famaa aqsiru ka gaabin mahayo can nadaa inaan waxbixinayo markaan markaan sakhraamo keliya ma ahee haddaan miyirsadana waxbaan bixinaya oo labada jeerba deeqsi baan ahay ahay wa kamaa cullimta wa kamaa kamaa cullimat sida la ogaaday shamaa'ilii tilmaamahayguna iyo maaragtay astaamahayguna wa kamaa cullimat sidii loo loo sidii loo ogaaday weeye shamaa'ilii sharaftayda iyo tilmaamahayga iyo wa takarrumi iyo deeqsinimadayda yaani wuxuu intaan usoo qaatay inuu kuu sheega keliya khamriga in lagu faani jiray intaan buu usoo qaatay ayuu usoo qaatay wa min nataa'iji karamihim mirihii ka dhashay deeqsinimadooda mirihay dhashay waxaa ka mid ahaa ishtiqaaluhum inay ka shaqayn jireen oo ku mashquuli jireen bilmaysiri ahay khamaarka khamaarka yani deeqsinimadooda waxaa ka mid ahayd inay ka ciyaari jireen fa innahum kaanuu waxay ahaayeen yarawna kuwa u arka annahu khamaarku sabiilun waddo inuu yahay min min subul lkarami waddooyinka deeqsinimada inuu ka mid yahay lianahum ayagu kaanuu waxay ahaayeen yudcimuuna kuwa quudiya almasaakiina masaakiinta maa rabixuhu wixii ay ka faa'iideen markii khamaarka la ciyaarayo dadka kor joogtada meelaha joogo ee fiirsanayo qofkii faa'iide helo dadkaasuu ka dharjinaya maanta wuxuu leeyahy hala wada qadeeyo markii khamaarka ciyaartiisaba waxay u arkayeen qaab dadka masaakiinta wax lagu siiya inay kamid ahay ahay aw maa kaana yafdulu ama aw aw amase waxay quudin jireen maa kaana yafdulu wixii ka soo haro can sihaami raabixiina dadka guulaystay sahmigay heleen wixii ka soo haro ayaa dadka loo qaybin jiray wixii meeshaa joogo walidaalika sidaa darteed tara waxaad arkaysaa alqur'aana qur-aankii laa yumkinu inuusan diidin nafca alkhamri waalmaysiri khamrada iyo iyo khamaarka nacfi inay leeyihiin qur-aanku ma inkirin wa inamaa yaqulu wuxuu leeyahy ilahi subxaana watacaala wa ismuhumaa dembigooda khamrada iyo khamaarka dembigooda akbaru ka weyn min nafcihimaa nafcigooda marka nafci inay lahaayeen oo xataa waa la sheego qur-aanku marka wuxuu leeyahay wuu qiray laakiin nafcigooda waxaa ka weyn dembigooda waxa ka dhalanayo ahay wa min tilka alakhlaaqi marka maadaama baabka iska dhamaynayna waan iska dul dulmarayna insha allah wa min tilka alakhlaaqi akhlaaqda wanaagsan waxaa ka mid a oy carabi lahayd alwafaau bilcahdi ballankii in la oofiyo faqad kaana wuxuu ahaa alcahdu ballanku wuxuu ahaa cindahum agtooda diinan diin oo kale u ahaayo yatamasakuna bihi ay haystaan ay ku dhegan yihiin oo la oofiyo agtooda wuxuu ka ahaa diin siday diintay u haysteen ahay wa yastahiinuuna way sahlan jireen fii sabiilihi ballankaa dartii qatlu awlaadihim awlaadooda xataa in la laayo intay ballan ka bixi lahaayeen waxay dhiman ha iyo wa takriibi diyaarihim guryahooda in la burburiyo <clears throat> bay ka dooran jireen watakfiyu waxaa kaaga filan fii macrifati dalika arrinka inaad ogaato qisatu hani ibnu mascuud ashaybani ninka la yaha hani ibnu mascuud ashaybani qisadiisii wasamual ibnu ibnu caadiyan iyo waxaajib ibnu zurara attaymi attamimi nimankaas qisooyinkoodii baa kaaga filan sida nimankaasu ballanta ay u ilaalin jireen habal isku baaba hadii la doonee wa minha waxaa ka mid a akhlaaqdoodii wanaagsaneed cizatu nafsi ahay nafto cizo loo yeelo inaan la qaadan waxyaalaha xun ahay inaan lagu quursan macnaha carabta waxyaalahay caanka ku ahayd bay kamid ahayd inaan inaysan inaysan quursiga yeelin iyo maaragtay <clears throat> iyo waxyaalaha hooseeya o dhan inaysan qaadanin iyo walibaay in la diido can qabuuli lkhasfi dulinimo in la qaato iyo wadaymi dulmi in la qaato wa kaana min nataaiji haada arrinkaa mirihu dhalayna waxay ahayd faradu shajaaca shajaacada iyo geesinimadoodii xaddhaafka ahayd waxay dhiman ha dhinteen maanta nafta ha kaa baxdo inaysan dullinimo qaadanin haba yaraatee carabtaas hadda waa dhab baabaadan umalaynaya iyo wa shiddat algiira ficilo xoog badan ahay in la qiiroodo ficilo iyo wa surcat alinficaali iyo caro dhow oo markiiba waxa xun laga caroodo waxa xun in markiiba laga carado laga jawaab bixiyo fa kaanuu waxay carabtu laa yasmacuuna kuwa aan maqlin kelimatan kelimad kelimadaasoo yashumuuna minha ay ka urinayaan raa'ixatu dhulli raa'ixata dhulli dullinimada urteeda kelmad ay kasoo urayso iska daa mid cadbee kelmad laga urin kara dullinimo iyo walhawaani liidnimo ilaa haddayba maqlaan qaaman way u istaagi jireen ila sayfi iyo wasina wasinaani warmaha iyo seefaha la qaadan jiray wa aasaaruhu waxay kicin jireen alxuruuba dagaal alcawaana lagu hoobtaa dhici jiray eray yar oo dulinimo ah baa laga dagaalami jiray wa kaanuu waxay ahaayeen laa yubaaluuna kuwan u aabayeelin bitadxiyati anfusihim naftooda inay u huraan fi hada sabiili arrintaa iyada inay dulinimo ka dhiidhinayaan iyo liidnimo naftooda kuwa u bixiyay ahaayeen oo halis u geliya naftooda wa minhaa waxaa kamid ahaa <clears throat> waxyaala ka dhiidhin jireen ama akhlaaqdii wanaagsan oo lagu yaqaan almudiyu inay ku socdaan fi lcazaa'imi go-aanadooda fa idaa cazamuu calaa shayin shay hadday go-aansadaan yarawna fiihi waxay u arki jireen almajda sharaf iyo waliftikhaari fan laa yasrifuhum kama leexin jirin can saarif canhu asaga xaggiisa saarifun mid wax leexiyo wax ka leexin jiray ma jirin haba yaraatee waxay mar ay maaragtay go-aansadaan balkaanu waxay ahayn yukhaatiruuna bianfusihim naftooda kuwa khatar u geliyo fii sabiilihi go-aanka ay gaareen kama leex leexleexin jirin mayna kama dhihi jirin wa minha waxaa ka mid ah akhlaaqdii lagu yaqaanay alxilmu dulqaad iyo wal anaabatu miyir iyo watu'dadu kaadsiinyo kaanuu waxay ahaan yamtad yamtadixuuna biha kuwa maaragtay isugu faano ilaa annaha laakina kaanad waxay ahayd fiihim dhexdooda carab dhexdooda waxay kaadsiinyaha iyo inaabada iyo miyirka iyo xilmigu haba ku faaneene casiizat alwujuudi mid aada u yar buu ahaa oo kaadsiinyo badan ma lahayn lifaradi shajaacatihim geesinimadooda waxadhaafka ay tahay darteed iyo wa surcati iqdaamihim cala alqitaali dagaalku ay madax madax u geli jireen ayagoon ka fiirsan geesinimaa geynaysa ma ahane way isaga faani jireen inta badan dulqaadka iyo miyirka iyo kaadsiinyaha laakiin kuma badnayn buu leeyahay wa minhaa waxaa ka mid ah waxyaalihii ku ammaanaayeen assadajatu ahy assadajatu waxa weeye dhagweynida dhegweyn qofka inuu la yidhaahdo qofkaan aan khiyaanada aqoon qofka somalida ay waa lilahi qofka daacadda ah assadaajatu lbadawiya ahay daacadnimadii reemiinimada oo khiyaanada iyo dhagarta iyo shirqoolka iyo makiidada iyo midna aan lahayn assadaajatu lbadawiya daacadnimadii reemiyinimada wa wacadami talawufi iyo maaragtay inaysan ku wasakoobin wasakoobin la-aan aysan ku wasakoobin bis bilowthaati alxadaarati xadaarada iyo ilbaxnimada wasakdeeda yani qofka reer magaalka ah inuu been ku sheego wa u sahlantaha lakin reemiyigu sidaa ma aha inuu ku dhakro reem ilbaxnimo u arkaa lakin reemiyigu sidaa ma aha macnaha had iyo jeer waa iska daacad dheg weyn ah reemiyigu marka ilbaxnimada iyo xadaarada wasakdeedii oy macnaha aysan aysan soo gaarin weli soo gaarin iyo wa makaa'idiha khiyaamadeedii reemagaalnimada iyo albaxnimada khiyaamadeedii wa kaana min nata min nataa'ijihi mirihii ka dhashay daacadnimada wuxuu ahaa asidqu run iyo walamaanatu amaano iyo wanufuuru in laga cararo can ilkhidaaci dhagar iyo walkadri khiyaano iyo sir iyo mardabo in laga cararo oo ninka reemiyiga ah ama badowga ah uu aan maaragtay aan rajo laga qabo inuu ku khiyaano ama ku dhakro ama ammaanada uu lumiyo ama been uu ku sheego xadaaraddaas wixii ay lahayd oo dhan ayagu macnaha waa mayna maysan qabin cudurka may qabin way way ka fayoobaayeen waxyaalahay ku ammaanayen bay kamid tahay wuxuu yihi sheekhu isagoo guunaanadayo naraa waxaan aragnaa ana hadihi al akhlaaqdaas asaminata qaaliga ah maca maa kaana iyadoo ay jirtay wixii ahaa lijaziirati alcarabi carab dhexdeeda jasiiradda carbeed min mawqicil min mawqicil juqraafiyi meesha ay ku taalo ay dhacdo yacni akhlaaqdii wanaagsanayd iyo meesha jasiiratul ay adduunyada kaga dhacdo binisbati markii loo fiiriyo ilal caalami caalamka xaggey kaga dhacdaa jasiiratul carab waxay kaga dhacdaa xuduntii adduunyada ahay maka ama beytka ilaahay ama xaramka ama kacbadu so xuduntii adduunyada ma aha oo dhan xuduntiiso maan ha meesha ay ku taalo jaziiratu alcarab iyo akhlaaqda wanaagsan wuxuu yidhi naraa waxaan u aragnaa ana hadihi alakhlaaq akhlaaqdaas assamiina ee qaaliga ah iyo welibo yani naraa ficilkaan naraa laba mafcuul buu qataa kii labadoo kusoo socdaa kaana sababan buu noqon doonaa naraa waxaan u aragnaa ana hadihi alakhlaaq akhlaaqda athamiinata ee qaaliga maca maa kaana iyadoo ay weliba ay jirto iyadooy jirto lijaziirati alcarabi jaziiradda carbeed min almawqici aljuqraafiyi meesha ay dhacdo ay ku taallo oo xudunta adduunka ah binisbati markii loo fiiriyo ila alcaalami caalamka kaanad waxay u ahayd sababan sabab yacni risaalada in nabi maxamed sal l slam laga soo saaray carab waxyaalihii sababta u ahaa waxaa ka mid ahaa akhlaaqdoodii wanaagsanayd iyo ammaanadii sidqigii iyo meesha ay dhacday jaziirat alcarab oo kacbad meesha ay ku taallay adduunka bartamihiisi ahay xuduntiisi ahay kaanad waxay noqotay sababan sabab fi ikhtiyaarihim in loo doorto lixamli alcib'i risaalati alcaama inay qaadaan carabi inay qaado risaalada weyn ee caamka culayskeeda labada arrimood baa sabab u ahaa buu leeyahy wa qiyaadat alummati alinsaaniya inay hogaamiso horseed u noqoto ummadda insaanka yani bini aadamka iyo walmujtamaci albashari iyo mujtamaca basharkan oo dhan inay hogaan u noqoto oo risaalada ay qaado lianna hadihi alakhlaaq akhlaaqdaasi wain kaana bacduhaa qaarkeed haba ahaado yufdi ila shari mid shar keenaya haba noqde e yaana xumaay lasoo sheegay haba jireene akhlaaqdaa wanaagsan wain kaana haba ahaado bacduhaa qaarkeed yufdii mid keenayo ila shari shar wayujlibu mid soo jiidayo alxawaadis almu'lima alxawaadis almu'lima xawaadis xanuun badan iyo dhacdooyin xanuun badan haba keene ilaa laakina annahaa akhlaaqdaasi kaanad waxay ahayd fii nafsihaa nafteeda akhlaaqan samiina akhlaaq wanaagsan bay ahayd haba ku jiran waxyaalaha khaladaad ah waxyaalaha xunxun oon soo sheegnay haba jirin haddana ammaanada iyo go-aanka iyo sidqiga iyo ballantoo la ilaaliyo iyo dhagar la-aanta iyo daacadnimada iyo intaasoo dhan iyo iyo deeqsinimada iyo waxaasoo dhan waxay ahayd akhlaaq wanaagsan kaanat fii nafsiha akhlaaqan samiina akhlaaq qaali ahay ahayd oo taduru dhasho ama dararto almanaafica alcaama mana- manfacooyin guud lilmujtamaci albashariy mujtamaci basharka bacda shayin min alislaaxi yacni shay yar oo toontoosin ah kadib yani mujtamac gebigiisa babaaba ah haddii risaala laga soo dhex saaro inta adiga la toosinaya waqti ma qaadanayso laakiin wuxuu leeyahay shay yar oo toos toosin ah unbuu u baahnaa bis wa aladi kaasna shaygaa tootoosinta ahna facalahu lislaam islaamkaas oo tootoosiyey waxyaraa baa laga tuuray naagihii maaragtay gun badnaayo kontonka ah baa laga daadiyey labadii gabdhoodoo lasa guursan jiray baa laga daadiyey ninku inuu gabadha hooyadii uu furay ama uu ka dhintay guursadaa layaa la diiday laba gabdhoodoo walaalaha in isla guursadaa la diiday gabdhihii in lala duugaa la diiday yani waa la tootoosiyey amaanadii iyo sidqigii iyo maaragtay deeqsinimadii iyo daacadnimadii wixii unbaa baa lasii qurqurxiyey markaa lasii tootoosiyey shareecadu ay sii tootoosiyey wuxuu yidhi walacalla waxaa laga yaabaa aklaa maa cindahum waxa ugu weyn ugu qaalisan oo agtooda ahaa carab oo min hadihi alakhlaaqi akhlaaqdan ka mid ah iyo wa acdamuha midka ugu weyn nafcan xagga na nafciga bacda alwafaa'i bilcahdi cahdigoo la oofiyo markii laga soo tago inuu ahaa huwa cizatu nafsi nafta oo la sharfo qofka bini aadanka hadduu mar haddaa mar isliido ood qaadatay ihaano qof adiga kula mid a ah. haba kaa xoog badnaada e aada istira ninkan waa kaa xoog badan yahay xumaan iyo dulmi aad aad dumarka u ridato weligaa waxaad ku jiraysaa ihaano iyo gumays baa ku jiraysaa nafta qof naf ahaan u jabay baad noqonaysaa marka laga soo tagu yiri marka ballantoo la oofiyo wixii ugu ugu wanaagsanaa ugu qaalisanaa carab loogu yimid waxay ahayd cizatu nafsi inay naftooda isla weyn tahay aysan waxyaalaha qaarkood qaadanin iyo walmudiyi fi lcazaa'imi in la meel mariyo go-aamada wuxuu qofku go-aansada inuusan ka lexleexan waxay dhamaan had dhinteen id waktigaaba laa yumkinu suurtagal aysan noqonin qamcu shari walfasaadi in la caburiyo laa yumkinu qamcu shari walfasaadi fasaad iyo shar in la caburiyo iyo wa iqaamatu nidaam alcadli walkhayri in la taago nidaam cadaalad iyo khayr ku dhisan ilaa bihadihi lquwati quwaddaa in la helo ma ogiyo xooggaas alqaahirati ee xooga badan wa bihada alcazmi go-aanka ay niyaddaa in la helo asamiimi ee birtaa maahan waa maxay wa cizatu nafsi iyo walmudiyi fi lcazaa'im ahay labadaas loogu yimid markii laga soo tago alwafaau bilcahdi wixii loogu yimid ugu weynaa waxay ahayd cizatu nafsi iyo walmudiyi fi lcazaa'im labadaasna cid waktigaaba laa yumkinu suuragal maaha qamcu shari shar in la caburiyo iyo walfasaadi fasaad wa iqaamatu in la taago nidaam wa iqaamatu nidaami alcadli waalkhayr nidaama cadaalad iyo khayrka in la taaga suuragal maaha ilaa bi hadihi alquwati quwaddaas alqaahirati xooga badan ma ogi iyo wa hada alcazmi asamiim iyo go-aankaas birtaa in laga helo ma ogi walahum waxay leeyihiin oo kale uu yidhi akhlaaqun faadila akhlaaq kaloo fadli badanoo ukhraa oo kale duuna haadihi aan taas ahayn alatii dakarnaha aan soo sheegnay walaysa qasduna ujeedadeena ma aha oo hadda aanu usha sheegayna ma aha buu leeyahay istiqsaa'uhaa inaan soo koobno ujeedadeena ma aha laakiin inaan xusno unbaan rabnay marka sheekhu wuxuu leeyahay darsigu uu ku dhameeyey muqadamadii carabti waxyaalihii akhlaaqiyaadka ahay oo wan wanaagsanaa oy lahayd iyo adduunyada meeshay kaga taalla jaziiratu alcarab markii laisku daro waa midda sababta u noqotay risaaladii weyneyd ee caamka ahayd dusha in loo saaro oo nebi maxamed sal ly slam halkaa iyo maka laga soo saaro maxaa yeelay go-aamadii loogu yimid carab caziimadii iyo go-aankii waaba kuwa meelmari uu leeyahay risaaladii waa un la tootoosiyey akhlaaqdoodii intii xumayd unbaa la bedelay intii wanaagsanayd unbaa lasii tootoosiyey kadibna sidaasaa ilaahay fadligii risaaladii ay ku meelmartay buu leeyahay halka waxaa noogu dhamaaday qeybtii muqadamada waxayna qeybtii ugu adkayd insha allahu tacaala darsigeena dambe wuxuu ka bilaami doonaa nasabu nabiy sala allahu alayhi wasalam nebiga nasabkiisii iyo usradiisii qoyskiisii reer bani hashim baa laga sheekayn doonaa siirada nebiga marka oo tooskaa marka hadda halkaanay ka bilaamaysaa insha allah intaas waxaan kusoo dhamaynay koob iyo toban cashar biidn illahi tacaala marka sidaasay noo ahanaysa waxaan khaladnay allah naga cafiyo waxay ansaxnayna ilahay na waafijiyan uga mahad celineynaa jazakum allahu khayra asalaamu calaykum waraxmat ullah